xadiiu lxaadi walaarbacuuna xadiidka afartan iyo koobeeya hada maxalu kan waa meeshii looga hadlayey rawa lbukhaariyu wa muslimuun bukhaariyo muslim waxay ka wariyeen can ummi xabiibata ummi lmu'miniin radia allahu canha qaalad waxay tihi samictu rasuulalahi rasuulka alla maqlay sal allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa yaxilu xalaal uma ahan limra'atin haweenay tu'minu rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe an tuxida inay isku basaasido calaa mayitin qof dhintay dartiisa ixdaadka waa gabadhu inay ka tagto quruxda ziinada carabta inay ka carabto inay isbasaasido qof dhintay dartiis isku basaasido fawqa alaain saddex maalin wax ka badan fawqa alaain saddex wax ka koreeya xalaal maaha gabadha haddii aabbaheed dhinto walaalkeed dhinto qof qaraabadeeda u dhinto saddex maalin waa ka ila waa murugsanta laakiin saddex maalin kama badi karto ilaa calaa zawjin ninkeedu markuu dhinto maahan fa inahaa gabadha tuxiddu waa isbasaasine calayhi calaa mowti zawj ninka dhimashadiisa arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen afar bilood iyo toban ayay gabadhu isbasaasine amay asay qaade asay qaadidda lagu jeeda waxay tahay saddexa u asala hadday gabadhu uur leedahay ilaa ay ka umulayda horta wey haddaysan uur lahaynna waa afar bilood iyo toban macnaheedana waxa weeye horta gurigii waa inay joogtaa looga dhintay saddex shayna waa inay iska ilaalidaa saddex weeye koo guur waa inaysan nin kala hadlin waa koo wixii hadda iska sarbeeba dabarta bal muddo kadib aan is aragno iyo lama diida laakiin guur waa inaysan qof kala ballanin waa o wax carfayana o aysan korkeeda taabsiin wax carfayan hadday rabaan shaamba ha ahaadeen saabuunna ha ahaade saliid ha ahaadeen catar ha ahaadeen wax carfaya korkeeda waa inaysan taabsiin inti muddadu ka dhammaanay waa labo wax qurux loogu talagalana waa inaysan qaadin cilaan dahab indhakuub dhar qurux badan kulli waa ka xaara dhar iska caadiyaho foolxumaan ahayn quruxna ahayn iska qaadin saliidda wixii carfaya ka xaaraan dumarka gabal waxa weyn jahli wuxuu u geystay inay afar bilood iyo toban aysan saliid kor madaxooda taabsiin oo madaxu qarxa marka danta yaa kugu addoonsado ku amray waxa carfaya kaa xaaraan haddii la yidhi saliida kaa xaaraan halgu soo ma jirto saliida carfay oo macsarada miya carf ma laysku carfiya macsarada maya saliid qumbaha miyaa laysku carfiya naalijiilka sariiraad arkayd habeen iyo maalin isku dar maalinkaa rabta isku qubayso yaa ku yidhaha qubayso qubayso sariiraad arkayd marso laakiin saddexdan kuu sheegay iska ilaali rawaahu lbukhaariyu bukhaariyaa wariyey kun laba boqol iyo sideetan muslimaa wariyey kun afar boqol sideetan iyo lix alixdaad shiiqaaba kuu sheegay wax ka mida ah. isbasaasintu tarkulmar'ati waaweynaydu inay ka tagto aziinata quruxda limowti zawjiha ninkeedii oo dhintay dartiis waa quruxda iyo waxa carfa oo diibka ah iyo guurka haddee guur maba guursan karto muddadaas waa zino hadday guursato gabdhahana waa inay bartaan ciddada dumar badanoo lasoo furay a ciddadii oon dhammaanan guursana yidhahda muslimiintu waxay ku ijmaaceen gabadha ciddadeedii oon dhammaan guur maahan waa zino hadday nin guursato guur maba ah ma ah gabadha laga dhintoon ciddadeedii dhammaanna guur ma marka guurkan ha iska ilaaliyo musiibo arintaas ayaa ka jirta aldaadu ixdaadku tarkulmanata waaweyneydo ka tagtay azinata quruxda limowti zawja ninkeediio dhintay dartiis fiihi xadiiskan waxaa ku suganoo laga qaadana ana min waajibaati almar'a haweeneyda waajibaadkeeda waxaa ka mid ah tijaaha zawja ninkeeda xaggiisa idaa maata marka uu dhinto alixdaada inay isbasaasido low ninka dartiis ay isku basaasine qaara waxay yidhahdeen ninkii waa ka cafiye markuu dhimaayo wuxuu yidhi asay ii qaadin haweenti ah war waa xaq ilaah ninkaasi nin ma cafi karo waa xuun ilaahay jideeyey waxaasa ku qaldan limudati arbacati ashhurin afar bilood iyo wacashri tobana isbasaasine idaa kaanad waa markay tahay xaa'ilan midaan u ruhayn amaa idaa maata hadduu ka dhinto canahaan xaggeeda walxaaliya iyadoo xaamilun ay uur leedahay fa innahaa gabadhu tactadu waxay ciddo tirsaneen ilaa wadci lxamli uurku intay ka dhigayso waxaa dhici karta afar bilood inuu ka yaraado oo uurkoo dhow uba dhinto bal waxaa dhici karta markuu dhinto ayadoon weli godka la gelin inay umusho gabadhaas ciddadeedu waa dhammaata caawa ninka la guursan karta waxaa dhici karta inuu afar sano noqdo ilaa ilmuhu afar sano caloosha ku jiraan afar sano afartaa sano ciddadii ku jirta gabadhaas ah, ilmuhu afar sano waa ku jiraan caloosha qaar ayadoo ilka waaweyn dhashay ah, afar sano inta caloosha ku jireen hadba waa dilma meelay ka jiraayeen waa dilaacayn dhacaana ka baxa ilaaha kaba markaasaa ah, kuwa soomaaliya jaahiliin waa idhahdeen maba qalin ninka dhirta oo dhaxalka u diiday xab ah, jaahiliin ah, maba qalin afar sano kadibay dhashay ay kuleeyihi yaa ku yidhi afar sano ma kuma dhashaan ilmu waa dulmi kutubtayba ku wada taale waclan ogow ana alixdaada isbasaasintu waajibun sawaan waxaa isku midha kaanad inay tahay weynaydaasi madkuulatan mid loo galmoodo la guri geeyey mid loo galmooday oo hayra madkuulatin ama midaan loo galmo dii gabadh caawa nin lagu nikaaxiyo iyagoon is-arag u dhinto afartii bilood iyo afartan afar bilood iyo tobanaa laga raba afar bilood iyo toban aa laga raba dhaxalkan waxbay ku leedahay meherkiina waa u wada waajiba oo baaqiyatan ama ha ahaato mid baaqi ku ah fii caqdi nikaax nikaaxa gunidiisii masaladan kale fiiri waa faa'iido dheeraadee ow kaanad ama ha ku sugnaato fii ciddati alaaqin alaaq ciddadiis alaaqoo rajciyin oo rajciye loo nisbeeye gabadha haddii ninku furo alaaq rajci ah dalaaq rajciga waxa weyn hal dalquu ku furo ama dalqadii labaadu ku furo saas wey ayadoon ciddadii dhammaan hadday dhimato ciddadiion dhammaan aan ninkii dhinto ninkaas horta dhexalkiis abay ku leedahay sida xaaskay wax uga dhaxay ayadana ciddadii hor inta u kaadida hadda bilaabay middaan dhimashada midaan dhimashada ay ciddo tirsanayn oo ixdaadin soo jeeda dhaxalka naxday hadday ayadu dhimato gabadhan wuu furay laakiin waa rajciyo way dhimatay dhaxalkeeda waxbuu ku leeyahay ah, dhaxalka waxbuu ku leeyahay tama waa dhammaystirnay alkitaabu walxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa asxaabihi ajmaciin faragtu waxaan ka soo jeestoo dhammeeyu yidhi hijriyada waxa weeyaan kun afar boqol soddon iyo toddobo fii maktabati masjid abi hurayra bimuqdisho wallahu subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabina insha allahu waa in kitaabka dadka duubtay qofba qof uu hadiyeeyo dadka muslimiinta oo suuban waxaa lagu yiqiin diinka way isku hadiyey jireen xoolaha xoolaha way isku hadiyeeyeen waxaa ka qiimo badan waxa weeyaan in qofkan aad u hadiyeydo wax aakhiradiisu ku badbaado aairadiisku cadaab uga badbaado wuxuu janno ku galo dii kitaabka intaad duubto aad gabar walaasha u hadiyeydo nin walaalka aad u hadiyeydo waxaa dhacda intaas inuu naar uga badbaado adigana ilaahay kuugu naxariisood naar uga badbaado wallahu subxana wa tacala alam sal allah ala nabina